العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال دلالة القرآن على الأحكام سيدا وتسر قرآنك أحكامته ودلالة الأحكام على دلالة القرآن على الأحكام qaddamnaa waxaan soo horomarinay ana alqur'aana qur'aanku aanku qadciyu lwuruud soo arooritaankiisu inuu yahay mid qadciga hoos sugan oon shaki ku jirin ay haabitun inuu yahay mid sugan qadacan yacnii si go-an oo yaqiina wa liusuulihi ilailaa wuxuu inagu soo gaadhay biariiqi tawaaturi dariiq markaa tawaatur ah oo tataabuc oo israacay almufiidi oo faa'iideynaya lilcilmi lyaqiini cilmi yaqiiniyo hubaal ah yacnii hubaal ahaan loo ogaanayo bisixati lmanquuli kaa la soo raray sixitaankiisa iyo jiritaankiisa fa axkaamuhu xugunadiisu idan markaa qadciyatu hubuuti sugnaanshaheedu waa midu qadci yahay ilaa ana dalaalatahu laakiin tusida waxaan alaxkaami ku tusinayaa qad takuunu inay noqotaan arkaa qadciya waqad takuunu danniya labadaaba waa noqotaa fatakuunu qadciya bay noqonaysaa idaa kaana lafdu markuu lafdigu ay laa yaxtamilu midaan suurtogelaynin ilaa macnan waaxidan macno keliya mooyaane faqad oo keliya fii hadihi alxaala takuunu dalaalatu lafdi lafdiga tusidiisa cala alxukmi ku tusinaya dalaala qadciya way noqonaysaa mislu qowlihi tacaala ilaahay olaadiisiiba weeye walakum waxa idiin sugnaaday nisfu maa shay barkii taraka aswaajukum ay ka tegeen xaasaskiinu in lam yakun lahunna haddaan u sugnaanin waladun ilmo fain kaana lahunna waladun hadduu ilmo u sugnaaday falakum rubucu afar meeloodoo meel baa leedihiin mimaa kii tarajna ay ka tegeen min bacdi wasiyatin dhaxalkaasina wuxuu ahaaday min bacdi wasiyatin dardaaran dabad yuusina ay dardaarmi bihaa ow daynin ama dayn dabadeed wa qowlihi tacaala iyo ilaah horadiisa azaaniyatu gabadha sinaysatay wazaani iyo ka sinaystay fajliduu waxaad jeedashaan kulla waaxidin minhumaa mid kastoo labada ka aday mi-ata jalda boqol jeedal fanisfu kala barka warubuuca afar meelodow meel waalmi-atu iyo boqolku kulluhaa dhammaanteed qadciyatu dalaala waa mid tusinteeda calaa madluuliha waxay ku tusinayso ay qadci tahay oo yaqiin ay tahay walaa yaxtamilu mana suurtagelayo ayu waaxidin minhaa mid ka midina ilaa macnan waaxidan faqad macno keliya mooyaane huwa almadkuuru fi laaya waana sida aayadda lagu sheegay wa takuunu dalaalatuhu dalaaladiisu waxaa kalay noqotaa danniya mid danni ahoo markaas la malaynayo idaa kaana lafdu markuu yahay lafdigu yaxtamilu mid ixtimaalayo suurtagala akara min macnan hal macno wax ka badan oo fa takuunu waxay noqonaysaa markaa dalaalatu lafdi tusidda uu lafdigu calaa alxukmi ku tusinayaa dalaala daniya tusid maleed ayuu noqonayaa mislu qowlihi tacaala ilaahay oraadiisii oo kale weeye waalmutallaqaatu dumarka la furay tarabasna way nagayn oo way u kaadiin bianfusihinna nafahooda halaasata quruu'in saddex qur'i ayay u kaadin fa lafdu lqur'i falafdu lquruu' quruu lafdigaasi yaxtamilu wuxuu ixtimaalayaa an yuraada bilaadhaaru in loola jeedo saddex jeer intay daahir noqonayaan wayaxtamilu waxaga soo suurtagala an yuraada bihi in loola jeedo alxaydaatu saddex jeer intay xayd iyo caado ka helayaan fa maca haada alixtimaali ixtimaalkaa iyo suurtagalkaa la jirhkiisa takuunu waxay noqonaysaa dalaalatul laaya aayadda tusinteedu cala alxukmi ay ku tusinaysaa dhanniya mid dhanniya hoomala ayay noqon laa qadciya mid qadciyaa ma noqonayso waxau sheekhu leeyahay hore waxaynu usoo tilmaamay qur-aanka soo aroorkiisu iyo sida uu inagu soo gaadhay inay tahay mid qadciyo ah oo bimacnaa si yaqiina loo ogaaday oo aan wax shakii ku jirin oo markaa qadci ahoo yaqiiniya oo sidaa markaa la jaray maxaa yeelay wuxuu inagu soo gaadhay qur-aanku dee dariiqu tawaatur buu inagu soo gaaray oo waxayna soo gaadhsiiyey dad markaa aan la koobi karaynin oo aan suurtagal ahayn been inay isku waafaqaan dariiqooda ayuu inagu soo gaadhay wixii dariiqu tawaadul kugu soo gaadhaana wuxuu faa'iideeyaa cilmi yaqiiniya ah. waxaa markaa sida inagu soo gaadhay ee lagu soo raray inuu markaa sidaa yahay inaynu u ogaano ogaan yaqiini oo qadci ahoo wax shaki markaa aanu ku jirin idan markaa axkaamta qur'aankuna waa qadciyatu hubuut sugnaasheedu waa miduu qadci yahay oo aan markaa yaqiini ah laakiin dalaalada uu ku tusinayo axkaamtii uu ku tusinaya qadciga noqon karta daniyada noqon kartaa oo masalan dalaaladiisii waxay noqonaysaa mid qadciyaa markuu lafdigani yahay midaan macno keliya mooye wax kale ixtimaalaynin dalaaladu markaa uu xukunka ku tusinaya lafdigaasi dalaala qadciya bay noqonaysaa tusaale wuxuu inoogu soo qaatay aayadda qur-aanka ee uu kaga hadlayo miiraashka marka ay ruux dumaroo afaahoo la qabay ay dhimatay ninkeedii wuxuu wax kaga dhaxlayo waa laba uun haddii dumarkaasi wax ilmaa aanay lahayn ama yacni mid ay u dhaleen haddana mid cid kale ay u dhaleen haadana mid haddaanay ilma lahayn oo waxba ilma aanay dhalin oo hadda nool wuxuu ninkaasi yeelanayaa kala barhantideedii haddii dumarkaasi ilmo ay leeyihiin ama isaga ha dhashe ama cid kale ha dhashee rubuc buu yeelanaya afar meeloodoo meel wixii ay markaa gabadhaas ka tagtay waana intii dardaaran iyo deyn laga saaray dabadii marka haddaba niska iyo rubucaasi yacni waxay ixtimaalaanu hal macne macno labaad ma jiro markaa inay ku tusinayaan talabada iyo inay rubuc maalkii iyo afar meelood meel quudusinayaani dalaaladiisaasi waa dalaala qadciya waayo macno kaloo ixtimaali karaan baan jirin waxaa kaloo uu inoogu misaaliyaa aayadda qur-aanka ee ilaahay leeyahay xadka zinada isagoo ka hadlaya gabadha sinaysata iyo ninka sinaysta ee dee aan guur horena soo marin waxaa ku jeedashaan mid kasta boqol jeedal ku dhufta markaa boqolkaasi iyaduna dee boqolkaasubay ku tusinaysaa wax kale ma ixtimaali kartoo suurtagal ma aha markaa qadciyu dalaala ayay markaa halaa ka noqonaysaa waaba tii markaa naska xagga alfaadda markaa dee markuu macno keliya markaa ixtimaalayay naska la odhanayay waxay noqotaa dalaaladiisu mid daniyo ah noqotaa oo masalan lafdigani haddii uu ixtimaalayuu suurtagal yahay hal macno wax ka badan dabeedna markaa lafdiga hooga jiraya mid danniyaah oo male markaa la malaynayo ayuunbay noqonaysaa mid qadciya ma noqonayso saayadda qur-aanka ilaahay leeya dumarka la furay ee dee aan uurna dumar uurlana aan ahayn dumar markaa daadii caadada dhaafay ama aan gaarina aan ahayn ee dumarka dawaatul xaydka ee caadada helaa waxay markaa ciddo tirsanayaan oo ay nafahooda guur iyo rag kale ka nagaynayaan saddex qur'i haddaba qur'igii ayaa dahaarna wuu noqdaa xaydaadna wuu noqdaa marka dee qolaba markaa shaaficiyadoo kale imika adhaar bay ayuu ku fasiraan qoryo kalena markaa xaydaadka ayay ku fasiraan sidaa darteed dalaadada aayadda waxay kutusinaysaa waa daniya imike laakiin qadciyo maaha dalaalat lqur'aani cala alaxkaam qadamnaa waxaan soo horamarinay ana alqur'aana qaciyu lwuruudi soo aroorkiisa iyo sugnaanshiisu mid qaciya inuu yahay ay haabitu dhiir sugaya qadcan yacni sugnaansho go-an wa liwusuulihi ilaynaa wixii nagu soo gaaray biariiqi tawaaturi tawaatur wadadii ayuu nagu soo gaaray almufiida ee faa'iideynayay lilcilmi lyaqiini cilmiyo eeshay yaqiiniya oo cilmi yaqiiniya looga gaaro bisixati lmanquuli tan la soo raray ansixitaankiisa fa axkaamuhu xugmaysigiina markaa qadciyatu hubuut waa mid sugnaanshaheedu uu markaa qaci yahay ilaa ana dalaalatahu tusibta calal axkaami ku tusinayo qad takuunu inay noqotaa la arkaa qadciya waqad takuunu daniya inay noqotaa waa la arkaa fa fatakuunu waxay noqonaysaa qadciya idaa kaana lafdu markuu yahay laa yaxtamilu midaan ixtimaalaynin ilaa macnan waaxidan faqad macno keliya mooyaane fa fii haadihi alxaala takuunu dalaalatu lafdi waxay noqonaysaa cala lxukmi ku tusinaya dalaala qadciya mislu qowlihi tacaalaaba weeye walakum waxay nisfu maakii barkii taraka aswaajikum duwarkiinu ay ka tegeen in lam yakun lahumna haddaanu usugnaanin waladun ilmu ama allabaadamaha dadgeed ilmahaase fain kaana lahunna waladun hadduu u sugnaaday falakum rubucu afarmeeradow ah, meel ayaa leedihin mimaa taragna wixii ay ka tegeen min bacdi wasiyatin wairdu man dukira maa dukira bay usoo qadaraan goorta uu dhaxlaya kaa wax dhaxlaya waxa uu lasoo sheegay min bacdi wasiyatin min bacdi tandiidi wasiyatin dardaaran intii la fuliyey dabadeed ay ahaanaysa yuusiina ay dardaarmi bihaa ayada ow dayn ama dayn wa qowlihi tacaala azaaniyatu iyo wazaanii fajriduu jeedla kula waaxidin minhumaa mid kastoo labada kaadi mi-ata jalda boqol jeedal fa nisfu iyo warubuc iyo walmi-atu kulluhaa qadciyatu dalaala tusinteedu waa mid qadci calaa madluuliha waxay ku tusinayso ay ku tusinayso walaa yaxtamilu mana ixtimaalayo ma qaadayo suurtagal maaha ayu macnan ayu waaxidin mid minhaa ka midi ilaa macnan waaxidan macno keliya mooyane faqadu keliya wahuwa almadkuuru fi laaya waana ka lagu sheegay wa takuunu dalaalatuhu daniya bay noqotaa idaa kaana lafdu markii yaxtamilu aksara min macnan hal macno wax ka badan ma ixtimaalayo oo fatakunu dalaalatu lafdi cala alxukmi dalaala damiga ayay noqonaysaa midlu qowlihi tacaala waalmuطallaqaatu dumarkii la furay yatarabasna way nageyn oo way u kaadin bianfusihina anfooda alaaata qur'in saddex qur'i inbay ka soo wareegaysa ka gaarayaan falafdu lquruu yaxtamilu an yuraada bihi alaطhaar ayaa suurtagala wayaxtamilu an yuraada bihi alxaydaatna waa suurtagal famaca hada alixtimaali takuun waxay noqonaysaa dalaalat laaya ayadda tusideeda calalxukmi ay tusinaysaa daniya laa qadciya alfaslu thaani fasalka labaad waa adaliilu thaani asunna waa daliilkii labaad oo ah sunnaha tacriifu sunna lisunnati waxaa u sugnaaday macnan macnaa fi lugati xagga luqada carbeed ugu sugnaaday wa macnan baa fi istilaaxi alfuqahaa fuqahada istilaaxeedana macnaa ugu sugnaaday wa macnan cinda alusuuliyiina usuuliyiinta agtoodana macnaa ugu sugnaaday fasunnatu sunnuhu fi luqa xagga luqada waa cibaaratun waa cibaaro iyo kaab waxaa laga cabiraa can ariiqa waddada almuctaadati ee loo cado leeyahay almuxaafad calayha ee la ilaaliyo allatii taasoo yatakalalu lficlu sameeyay ay soo noqoto bimuujibihaa waxay keensanayso wa minhu qowluhu tacaala maa ka mida sunnata allaahi ilaahay sunnihiisii weeye fi ladiina kuwii khalowkay min qablu hore walan tajida helina maysid lisunnati illahi ilahay sunnada tabdiilan bedelid wa sunnatu linsaani waa dariiqatu waddadiisa allatii taasoo yaltasimu bihaa uu islaazimiyo fimaa yasulu canhu waxaa ka soo fulaya oo yuxafidu calayha u ilaaliyo sawaun kaana daalika kaasi ahaya fimaa yuxmadu calayh wax lagu ammaano oo yudamu ama lagu caayo midkuu doonaba ha ahaadeen wa fi istilaaxi alfuqahaa fuqahada istilaaxoodana calaa maa kii qaalahu lbacd bana yidhaahdeen maa kaana waa ka ahaaday min alcibaadati xaaluu ka mid yahay naafila sunne manquula laga soo rayay can inabiy sala allahu calayh wasalam ay maa laysa biwaajibin minha waa wixii aan waajib ahayn laakin ilmustafaada min kutubi furuuci alfiqi waxaa laga faa'iidaysanayaa annaha tudlaqu in lagu idlaaqoo la yidhaahdo cinda alfuqahaa'i fuqahada agtooda calaa maa huwa manduubun wixii markaa la sunneeyey ee min alcibaadaati iyo wgayriha ah waqad tudlaqu kalimatu sunna waxaa kaloo lagu idlaaqaa fii kalaami bacdi lfuqahaa calaa maa yuqaabilu lbidca wax bidcada qaabilaya oo fa yuqaalu waxaa odhanaya fulaanun calaa sunna ayuu ku sugaya idaa camila markuu ku camal falo wifqa camali nabiyi sala allahu alay w slam camalkii nabiga wax waafaqsan wafulaanu calaa bidca baa la yidhaahdaa idaa camila calaa khilaafi dalika kaasi khilaafsan haddii uu markaa ku camal falo wa fi isilaaxi lusuuliyiina usuuliyiinta isilaaxooda haddaba assunnatu maa sadara can nabiyi sala allahu alay wasalam nabiga waxaa ka soo guray oo kayri lqur'aani qur'aan aan ahayn weeye min qowlin hadala ow ficlin ficila ow taqriibin ama wuxuu sugay markaasa fa hiya bi alictibaari daliilun waa daliil min adilati alaxkaami axkaamta adiladeeda ka mida wa mastarun mastar weeye min masaadir tashriici masaadirda tashriixa ka mida waxau sheekhu leeyahay daliilka labaad oo sunnaha ah ayuu inoo galay waxaanu inoo samaynayaa tacriifkii eray bixintiisii markaa wuxuuna yidhi sunnuhu xagga luqada macnuu ku leeyey fuqahada istilaaxooda iyo waxay markaa u heshiyeelay u dhigteenna macno ayuu ku leeyahay qoladan usuuliyiinta ee usuulifiqiguna macno ayuu agtooda ku leeyahay markaa sunnuhu xagga luqada waa waddada wuxuu cibaaro u ka yahay dariiqan muctaadka ee laga caado dhigtee la ilaaliyo ee had iyo gooraale ficilka iyo samayntuna ay ku soo nodhooto waxay keensanayso taas ayaa la yidhaahdaa iminka masalan isagoo ilaahay ka hadlayey nimankii munaafiqiinta ahaye murjifiintii kuwa markaa dilgilayay magaalada oo ilaahay sheegay markaas in la lacnaday oo markaa la laynayo ayaa la wuxuuhi sunnata allahi fi ladiina khalow waa sunnihii iyo dariiqadii ilaahay u dhigay fi ladiina khalow kuwii tegay min qablu hore kuwan hortood walan tajida sunnatilahi tabdiila ilaahay sunnadiisana bedelidoodi maysidoo sunna markaas joogta ah oo ku yara munaafiqiintii hore iyo murjifiintii hore lagula dhaqmayo kuwa dambana lagula dhaqmi doono haddii la yidhaha sunnatul insaan waa dariiqadan markaa qofkuu islaazimiyo ee waxaan ka soo fulaya oo markaa ku sameeyo ee uu ilaaliyo ama markaa wax lagu ammaanayo ha ammaan ku mudanay ahaado ama wax lagu caayayo ha ahaatee waxa wadada uu qofku markaa dhigtay uu maro iyo wuxuu ku dhaqmo ayaa sunna la odhanaya halkaasi waa luqada yacni macnahay ku leedahay fuqahada istilaaxooda qaarkood waxay yidhaahdeen sunna waxa la yidhaahdaa xagga cibaadaadka wixii naafilo iyo sunno iyo dheeraadee nebiga laga soo raray ee aan waajib ahayn ayaa la yidhaahdaa kutubulfuruucna waxay markaa tilmaantaa oo laga faa'idaysanayaa mararka qaarkood in shayga manduubka ee ah, cibaadooyinka iyo dee qeyrkeeda iyo mucaamalaadkaba waa loo isticmaalaa markaa sunne wa yusanu baad arkaysaa hadalka shaaficiyada in badan yani sunno nebina maba aha ee waxa uu looga jeedaa un un wanaagsan unbay markaa uga jeedaan oo fiican ayuunbay uga jeedaan lawia niyada oo kale watalafudu bihaa sunna bay yidhahdaan in lagu hadlaa niyadii waa sunne macnaheedu waxa weeye waa wax iska wanaagsan ayagu waxaydhahdeen si ay wixii aada qalbiga ku haysay aad carab kale uga dhawaaqdo carabku qalbigii u caawiyo waa iska fiican tahay unbay ka dhigan tahay ee waa sunnihii nebiga ma aha waxaa la arkaa in kelimatu sunna mararka qaarkood bidcada wixii ka soo hor jeeda lagu idlaaqonayaa fulaanun calaa sunna aw calaa sunna markuu dee wax camalkii nebiga waafaqsan sameeyo fulaanun calaa bidca haddii uu markaa sameeyo si khilaafsan markaa camalkii nebiga fulaan waxaa la odhanayaa calaa bidca ama sunni iyo bidci baa la odhanaya sunnina waa qofka dee sunnaha nebiga maraa ku dhaqmeen dhaafin bidcina waa qofka markaa waxyaalaha iska sameeya sunnaha nebiga aan waafaqsanayn usuuliyiinta istilaaxoodana sunno waxa la yidhaahdaa wixii nebi maxamed ka soo fulay ee aan qur-aanka ahayn ayaa sunno la yidhaahdaa ama ha ahaada hadal uu ku hadlay ama ahaada ficil uu sameeyey ama ha ahaada wax agtiisa inta lagu sameeyey uu sugay oo aanu diidin marka mar haddaynu naa waa taa waa daliil min adilati axkaam ka mida waa master iyo meelay markaa ka soo fusho tashriixa iyo kirayntii axkaamtu meelay ka soo fusho weeye tacriifu sunna lisunnati waxa u sugnaaday macnan baa fi lugati ugu sugnaaday wa macnan baa fi istilaaxi fuqahaai ugu sugnaaday wamacnan baa cinda usuuliyiina ugu sugnaaday fasunatu waxa weeye fi luqa xagga luqada cibaara can ariiqa almuctaada ariiqada markaa loo caaday leeyahay almuxaafad calayhaa ee la ilaaliyo aladii taasoo yatakararu lficlu sabayn bimuujibiha waxay keensanaysa lagu dhaqmaa uu soo noqnoqdo wa minhu qowluhu tacaala baa ka mida ah sunnat allaahi ilaahay sunnihiisii weeye fi ladiina kuwii khalatay min qabli hore walan tajida heli maysid lisunnati illaahi alla sunnihiisa tabdiilan bedelid wa sunatu linsaani waa dariiqatuha wadadiisa allatii taasoo yartaju biha islaajiminayo fiima yasturu canhu wixii ka soo muday uu xaafidu caleyha u ilaalinayo sababna kaana daalika ahaaya fiima yuxmadu caleyh wax lagu ammaano oo yudama ama lagu caayo wa fi istilaaxi lfuqahaa'ina calaa maa qaalahu lbacdu siday markaa qolya yidhaahdeen maa kaana waa waxa adee min alcibaadaati xaalu ka mid yahay naafilatan ahday manquulatan laga soo ray can inabiyi sala allahu alay wasalam ay maa laysa biwaajibin waxaa waajibay minaa cibaadooyinka ka mid a walaakin ilmustafaada waxaa laga faa'idaysanayaa min kutubi furuuci alfiqhi annaha tutlaqu cinda alfuqahaai waxaa lagu idlaaqaa waxaa lagu yidhaahdaa calaa maa huwa manduubun waxaa la sunneeye la ysugu yeedhay ee min alcibaadaati iyo wagayriha ah waqad tutlaqu in lagu yidhaahdaa la arkaayo lagu idlaaqo kalimatu sunna fii kalaami bacdi lfuqahaa calaa maa yuqaabilu lbidca wax bidcada ka soo horjeeda oo fa yuqaalu waxaa la leeyahay fulaanu calaa sunna buu ku sugan yahi waa idaa camila markuu sameey ku dhaqmo ee u camal falo wifqa camali nabiy sala allahu alay wasalam camalkii nabiga si waafaqsan wa fulaanu calaa bidca baa la yidhahdaa idaa camila calaa khilaafi dalika sidaas ka khilaafsan marka uu ku dhaqmo wa fi istilaaxi lwasuuliyiina asunatu maa stadara can nabiy sala allah alay sl waxaa nabiga ka soo guray ayaa lay hayr alqur'aani aan qur-aanka ahayn oo min qowlin hadala ow ficlin ficila oo taqriira ama wax markaa uu sugay ah fa hiya bi hada alictibaari waa daliilun min adilati alaxkaami ka wida masdarun min masaadiri tashriic weeye assunnatu masdarun litashriic sunnuhu masder ayuu yahay tashriica iyo jiyaynta axkaamta qulnaa waxaan ina sunna masdarun waa masder tustanbatu minhu alaxkaamu tashriiciya axkaamtan tashriiciga laga qaato waqad dalla waxaana tusiyey calaa daalika alkitaabu iyo walijmaacu iyo walmacquulu wixii markii caqligalka ah ayaa tusiyey awalan alkitaab dalla alkitaabu kitaabku wuxuuna tusiyey calaa ana maa yantiqu bihi nabiyu sala allahu alay wasalam wuxuu nabigu ku hadlayo calaa wajhi tashriici tashriic iyo jideen wejigeedna ugu hadlayo mabnaahu wuxuu ku dhisan yahay waxa weeye alwaxyu ay masdaru wuu ka soo fulayaa alwaxyu min allah waxyi ilaahay xaggiisa looga waxyooday weeye qaala tacaala ilahi wuxuuhi wamaa yantiqu ma hadlaya nebigu cani ilhawaa hawa xaggeed ka hadli maayo in huwa maa huwa maahani wuxuu ku hadlayaa ilaa waxyun waxyi weeye yuuxaa loo waxyoon fa qowluhu sala allahu alay slm kalqur'aani buu la mid min jihati ana lisnayn xagga marka laga eega labaduba masdaruga waxyu min allah inuu yahay waxyu markaa ilahay xaggiisa ka yimi ilaa ana sunna se isku khilaafsan yihiin sunnaha muwaxan biha waxa lagu waxyooday bilmucnaa faqad xagga macnaha ayuunbaa markaa looga waxyooday waxaydu meesha ana alqur'aana waajibu litibaaci uu yahay liannahu maxaa yeelay min allahi buu ka ahaaday fakada aqwaalu rasuuli sala allahu alay slamna waa la mid lianna macnaaha macnaha aqwaasha rasuulku huwa almaqsuudu min alkalaami waana ka hadalka looga jeede min allahi aydan ilaahay ayuu markaa ka ahaaday wuxuu leeyahay sheekhu sunnuhu waa master iyo meel laga fulo oo axkaamta tashriiciga laga qaato arrintaana waxayna tusinayaa kitaabka qur-aankaabayna tusinayaa ijmaaca ayaa ina tusinayaa culimada muslimiintu arigaa ku ijmaaceen macquulka iyo shayga caqligalka ayaa ina tusinayaa kow kitaabkii inoo soo qaato wuxuu yihi kitaabka qur-aankahi wuxuu ina tusiyey wax liyaaliyo wuxuu nebigu ku hadlo ee tashriic ahaan iyo jidayn ahaan iyo axkaam ahaan ugu hadlo in waxa uu ku dhisan yahay ee uu ka soo fulayaa inuu yahay waxyi ilaahay waxyooday waxaan ilaahay waxyoonin markaa kuma hadlaynin waayo ilaahay baa qur-aankiisa u sheegay nebigu inaanu ka hadlaynin hawa xaggeed iyo waxa isaga la noqotayo wuxuu nafdiisu jeclaato waxa uu ku hadlaa waa waxyi ilaahay waxyooday marka hadalka nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu la mid yahay qur-aanka hagguu kala mid yahay xagga in mid kasta uu mastarkiisu yahay waxyi ilahay xaggiisa ka yihiin laakiin waxay isku khilaafsan yihiinuun kitaabka qur-aanka lafdigiisa iyo macnihiisu ilaahay xaggiisa ayuu ka yimi iyo xuruufdiisu xagga ilaahay bay ka yimaadeen laakiin sunnaha waxa markaas iyada macnaheeda oo keliya ayuunbaa loo waxyooday cabiriddana markaa lafdi uu nebigu leeyahay ayuu markaa ku cabirayay xagga marka laga qur-aanku inuu yahay in la raacaa miduu waajib yahay oo la leeyahay ilaahay xaggiisa ayuu ka yimi aqwaasha rasuulkuna ayana waa la midoo macnahooda oo maqsuudkan hadalka looga jeedahayna dee ilaahay xaggiisa ayuu ka yimi lafdiganuu ku cabiraya nabigu waxa cabireen qulnaa waxaan ina sunata mastarun waa mastar tustanbatu minhu alaxkaam tashriiciya laga qaato waqad dalla calaa dalika alkitaabu iyo waljwaaciyad macquula ayaa tusay awalan alkitaabu dalla lkitaabu wuxuu tusiyey calaa ana maa yantiqu bihi nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ku hadlayaa wayantiqu bihi nabiyu sala alla alay slam wuxuu ku hadlayaa calaa wajhi tashriici tashriic iyo ahaan wejkeed mabnaahu inuu wuxuu ku dhisan yahay yahay alwaxyu waxyi markaa ilaahay xaggiisa looga waxyooday ay masdaruhu alwaxyu min allah masdarkiisu inuu yahay waxyi ilaahay xaggiisa ka yimid qaala tacaala wuxuhi wamaa yantiqu hadli maayo nebigu cani ilhawaa hawa xaggeed ka hadli maayo in huwa maa huwa ma ahaanin ilaa waxyun weeye wuxuu ku hadlayaa yuuxaa loo waxyoonay fa qowluhu sala allahu calayh wasalam kalqur'aani buu la mid yahay min jihati xagga anabifrayni labaduba mastaruhumaa meesha ay ka soo fileen waxyu min allahi weeye ilaa ana sunna sunnuu muwaxan bihaa bilmacnaa faqad macnaha oo keliya ayuunbaa nebiga loo waxyooday waxaytu ana alqur'aana meeshuu qur-aanku yahay waajibu litibaaci raacitaankiisu miduu waajibaha liannahu min allahi ilahi ayuu ka ahaday fakada aqwaalu rasuuli sala allahu alay sl ayaa lamida lianna macnaaha wahuwa almaqsuudu min alkalaami waa ka hadalka looga jeede ayaduna min allahi aydan yani ku noqonaya mar labaad iyana xagga ilaahay bay ka timi ba acda allahu tacaala nabiyahu ilaahay nebigiisa wuxuu siiyey wadiifata albayaan shaqada a caddayn limacaani lqur'aani qur-aanka macniyeeshta inuu caddeeyo washarxi iyo inuu sharxo liaxkaamihi axkaamtiisa almujmala ee la duuduubay qaala tacaala wuxuuhi waanzalnaa waa dejinay nebi maxamedow ilayka xaggaaga adikra qur-aanka ayaan kugu soo dejinay litubayina linnaasi si aad dadka ugu cadayso maa nusilayay waxa lagu soo dejiyey fayakuunu bayaanuhu wuxuu noqonayaa mutamiman mid dhamaystiran lilqur'aani wa daruuriyan laga maarmaan buu noqonayaa liistifaadati alxukmi sharciyi xukunkii sharciga faa'iidaysigiisa wa macrifati lmaluubi iyo markaa shaygii madluubka la doonay gerashadiisa oo fatakuunu daliilan bay noqon min adilati alaxkaami ka mid a jim annusuusu alkaiira nusuusta faraha badani jiddan aada uga badnay alwaalida ay ku soo arortay weeye fi lqur'aan allatii taasoo tadullu tusinaysa bisuura qaadica suurad go-an suuro yaxli calaa lusuumi itibaaci sunna sunaha in la raaca iyadoo laazim dee walintisaami bihaa iyo in la islaazimiyo waictibaarihaa iyo in loo ictibaariyo masdaran masdar litashriici iyo wasibaadati axkaami min alaxkaamta in laga faa'iidaysto waqad ja-ad hadihi nusuusu way timi daalatan iyadoo tusiyaysa calaa maa dakarnaa waxaan soo sheegnay biasaaliiba asaaliib iyo qaabab mutanawica kala nooca wa siyaqin siiqooyin iyo dawaaqiyo mukhtalifatin iskhilaafsan fa hiya taamuru waxay faraysaa bitaacati rasuuli in la adeeco wa tajcalu taacatuna taacatan lilahi bay ka dhigi wa taamuru waxay fari biraddi lmutanaasaci fiihi waxa lagu murmo in loo celiyo dhexisa ila allahi wa ila arasuul ay ilaa kitaabi wa sunnati nabiyihi wa taamuru waxaa kalooy fari biakhdi maa shay qaadashadii yatinaa bihi rasuul sala allah alay slm inoo yimaado walibticaadu iyo ka fogaansho amaa yanhaana canhu wuxuu inoo diidiy wa tusarixu waxay caddayn an laa iimaana iimaan inaan u sugnaanin liman qofka laa yuxakimu rasuula lahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaayaan xaakim uga dhiganaynin fii maa yakhtalifu fiih maca kayrihi waxay isku khilaafaan isaga iyo cid kale wa taquulu waxaa odhanaysaa an laa ikhtiyaara ikhtiyaarni muslimin inaan u fiima qadaa bihi llah fiima qadaa bihi rasuullahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahi wuxuu xukumay inaad markaa ikhtiyaar aan u lahayn wa tuxadiru almukhaalifiina kuwa markaa khilaafsan kuwa khilaafayana waxay uga digi liamrihi khilaafaya min suui alcaaqibati cirib xuniyo waalcadaabi alaliimi adaa markaa kulul waxa uu leeyahay sheekhu waxa ilaahay uu siiyey nabigiisa maxameda wadiifada ah qur-aanka inuu markaa macnihiisa caddeeyo waxaa la siiyey nabi maxamed sala allahu alayh wasalam inuu macaanida qur-aanka caddeeyo inuu axkaamtiisa mujmalkaa duduban inuu sharxo ujeeddada loogu soo dejiyeyba waa taa waya ilaahay baa qur-aankiisa ku yidhi nabi maxamedo waxaan kuu soo dejinay kitaabka qur-aanka waxaan kugu soo dejinay litubayina linnaasi baan unsila ilayhim inaad hadalkaaga iyo ficilkaaga aada ku caddayso waxa lagu soo dejiyey ee dadka loo soo dejiyey idan markaa bayaankiisa iyo caddayntiisu waxay si dhammaystiraysa qur-aanka waa mid daruuri u ah iyo laga maarmaan in xukunkii sharcigaha laga faa'iidayso shaygii madluubka ah ee la doonayana lagu garto marka waxay noqonaysaa daliil midadilati axkaam xagga marka laga ego midda kale nusuus fara badan oo aada u fara badan ayaa ku soo qur-aanka oo tusinaysa suura qaadica u tusinaysa inay waajib tahay in sunnaha la raaco oo lagu dhaqmo oo la islaazimiyo iyo in loo ictibaariyo maser tashriica iyo axkaamta axkaamtana laga faa'iidaysto nusuustaasina waxay ugu timi asaaliib iyo qaabab kala duwan iyo siiqooyin iskhilaafsan mar waxay faraysaa rasuulka in la adeeco daacadiisana waxay ka helaysaa adeecid ilaahay la adeecay sida ilaahay leeyahay man yudic irasuula faqad ataaca allah qofka ilaahay qofka rasuulka adeeca ilaahay ayuu adeecay wa ta'muru waxaa kaloo faraysaa biraddi lmutanaazaci fiihi wixii lagu daray ila allahi wa ilaa rasuulihi ila allahi wa ilaa rasuulihi in loo celiyo ay ilaa kitaabihi wa sunnati rasuulihi in loo celiyo se ilaahay uu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuula kuwa alina nabi rumeeyeyow ilaahay adeeca rasuulkana adeeca xagga hoosu ku dhigaya aayaadkaas wa uli lamri minkum iyo kuwa madaxdaydiina adeeca fain tanaasactum fii shayin haddaa wax isku qabataan farudduuhu ila allahi warasuul u celiya aliya rasuulkiisa in kuntum tu'minuuna billahi walyawm alaakhir haddaad tihiin kuwa rumaynaya ilaahay iyo maalintayba alaakhirka wa taamuru waxaa kalay faraysaa biakhdi maa shay qaadashada yaatinaa bihi rasuulu sala allahu alay wasalam rasuulku inoola yimaado walibticaadiyo inaga fogaada camaa nahaana canhu wuxuu inoo diiday wa aayadda qur-aanka ilaahay leeya wamaa ataakum irasuulu rasuulku wuxuu idin siiyu idinla yimaado fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu idiin diidana sanjahu ka dheeraada wa tusarixu waxaa kale cadday nusuustaasi an laa iimaana iimaan inaanu u sugnaanin liman laa yuxakimu rasuulahi sala allahu alay slam ciddaan rasuulka ilaahay xaakim uga dhiganin fii yakhtalifu waxay isku khilaafaan fiihi dhexdiisa fii maa yakhtalifu fiihi wuxuu ku khilaafo maca kayrihi cid kale fii maa yakhtalifu fiihi wuxuu ku khilaafo isagu maca kayrihi sida aayadda qur-aanka ilaahay leeyahay falaa warabbika warabbika baan ku dhaartay laa yu'minuuna ma rumaynayaan xataa yuxakimuuka ilaa ay xaakim kaaga dhigtaan fiimaa shajara baynahum wixii markaa dhexdooda murga uma laa yajidu aanay helin fii anfusihim nafahooda xarajan ciriiri aanay ka dareemin mimaa qadayta waxaad xukuntay oo wayusallimuu tasliima ay u hoggaansamaan hoggaansan wa taquulu waxaa shalay odhanayaa nusuustaasi lakhtiyaara inaanu khiyaar iyo door iyo joyce aanu lahayn limuslimin fimaa qadaa bihi rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu xukumay waayadda qur-aanka fii suurati alaxzaab wamaa kaana limu'minin mu'min laba uma sugnanin walaa mu'minatin iyo mu'min dhadiga idaa qada allahu rasuula amran adiga rasuulkiisa amar markay xukmaan an yakuuna lahu khiyaratu min amrihim inay khiyare iyo door ay yeeshaan uma sugnaanin wa tucadiru almukhaalifiina kuwa khilaafaya amarkiisana waxay uga digi cirib xun iyo cadaab aliim falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatu laa yusiibahum cadaabun aliim ha ka digtoonaadaan kuwa khilaafaya amarka rasuulka inay markaa fitna asiibto oo zayr ay markaa ku dhaco ama cadaab markaa kulul acda allahu tacaala nabiyahu sala allah ala sl usee albayaani wadiifada caddaynta limacaani alqur'aani qur-aanka macaanidiisa la caddeeyo wa sharxi liaxkaamihi almujmala iyo axkaamtiisii mujmalka ahayd ee dudmayy inuu sharaxo qaala tacaala la xuri waanzalnaa waxaan dejinay ilayka xaggaaga adikra qur-aanka ayaan kuu soo dejinay litubayina linnaas si aad ugu caddayso laakiin nusila ilayhim lagu soo dejiyey fayakuunu bayaanuhu wuxuu noqonayaa cadaynta nebigu mutamiman mid dhammaystiraya lilqur'aani wa daruuriyan laga maarmaan buu noqonayaa liistifaadati lxukmi sharci xukunka sharciga kafaa'idaysigiisa wa macrifati lmatluubi iyo kii madluubkaa gerashadiisa kii la doonay gerashadiisa fatakuunu daliilan bay noqon min adilati laxkaami ka mid a jiim annusuusu lkaiira jiddan faraha badani alwaalida fi lqur'aani ayaa ku soo aroortay weeye allatii taasoo tadullu tusinaysa bisuura qaatica suura go-an kuu tusinaysa ala lusuumi itibaaci sunna sunaha nebiga in la raacay inay laazim tahay wailtisaami bihaa iyo in la islaazimiyo waictibaarihaa iyo in loo ictibaariyo masdaran litashriici iyo wasifaadati alaxkaami min axkaamtii oo laga faaidaysto waqad ja hadii haadihi nusuusu waxay ku timi daalatan iyadoo tusinaysa calaa maa dakarnaa waxaan soo sheegnay biasaaliiba usluubya mutanawica kala noocyo ah wa siyaqin mukhtalifa iyo siqooyin iskhilaafsan fahiya taamuru waxay fari biaacati rasuuli sala allahu alay slam wa tajcalu taacatan waxay ka heli aacatan ilaahi ilaahay oo la ateecay wa taamuru waxaa kaloo faray biraddi lmutanaasaci fiihi waxaa lagu murmaya lagu dooday in loo celiyo ila allahi wa ila arasuuli ay ilaa kitaabihi wa sunnati nabiyihi wa waxaa kaloo faray biakhdi maa shay qaadashadii ya'tiina bihi rasuulu sala allah alay slm rasuulku inoola yimaado walibticaadi iyo in laga fogaado ama yanhana canhu wixii loo diidi wa tusarixu waxaa kale caddayn bi an laa iimaana inaanu iimaan u sugnaanin liman cidda laa yuxakimu rasuula sala allahu calayhi wasalam rasuulka aan xaakim uga dhiganaynin fii maa yakhtalifu waxay isku khilaafaan fiihi dhexdiisa maca hayri fii ma yakhtalifu fiihi maca hayri waxay cid kale isku khilaafaan wa taquulu waxaa kaloo dha an ikhtiyaara inaan ikhtiyaar iyo doorasha u limuslimin u sugnaanin fii qadaa bihi rasuulu sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay wuxuu xukumo watuxadiru almukhaalifiina kuwa khilaafaya liamrihi waxaad uga digi min suu lcaqiba cirib markaa xun iyo walcadaabi alaliim haaniya alijmac waa ijmaacii faqad ajmaca almuslimuuna muslimiintu waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen min cahdi nabiyi sala allahu alay slam laga soo bilaabo wa yowmana hada ilaa maalinteennan calaa wujuubi alakhdi qaadasha inay waajibtay bilaxkaami axkaamta in la qaato allatii taasoo jaa-ad biha sunnatu nabawiya sunnaha nabigu sunnaha nabigu ay la timi wa daruurati rujuuc wa daruurati rujuuci iyo in laga maarmaanayta u noqdi lahaa loo noqdo limacrifati alaxkaami sharciya axkaamta sharciga garashadeeda waalcamali iyo ku dhaqan bilmuqtadaatee keensanaysa lagu dhaqmo famaa kaana saxaaba may ahayn walaa man jaa bacdahum iyo kuwii dabadood yimi yufariquuna kuwa kala saara bayna xukmin xukm warada fi lqur'aani ku soo aruray iyo wa bayna xukmin xukun waradadii sunnatu sunna ay ku soo arurtay may kala saari jirin faljamiicu cindahum dhammaan agtooda waajib litibaac faljamiic dhammaan cindahu agtooda waajib litibaaci mid raacitaankiisu waajib yahay weeye lianna almasara waaxidu weeye wahuwa isagu waxyullaahi weeye walwaqaayicu dhacdooyinka addaalla tusinaysa calaa ijmaacin kasiiratu waa farabaante laa tuxsaan lama soo koobayo dakara amhila minhaa tusaalayaal mida waxaan sheegnay cindal kalaami maraan ka hadlaynay can il adilla iyo wa tartiibihaa sida markaa loo kala tartiibinayo fi listidlaali xagga daliishiga waxau sheekhu leeyahay qodolka saddexaad ayna tusinayaa in sunnuhu markaa ay tahay masel axkaamta lagala soo baxayo waa ijmaaca muslimiinta oo wuxuu leeyahay muslimiin waxay isku waafaqsan yihiin laga soo bilaabo waktigii nebiga ilaa maalinteenna laga soo gaaro inay waajib tahay in la qaato axkaamta sunnaha nebigu sala allahu calayhi wasalam ay la timi iyo inay laga maarmaan tahay in loogu noqdo sunnaha nebiga si axkaamtii sharciga ahayd ee looga garto iyo in lagu dhaqmo waxay keensanayso oo saxaabadii iyo kuwii ka dambeeyey taabiciintii iyo taabicu taabiciintii salafgan ummadda iyo khalafgeediba yacni may kala saaraynin xukunka qur-aanka ku soo aruuray iyo xukunka sunnaha ku soo aruuray may kala saaraynin dhammaanka qur-aanka kuso array sunnaha ku soo aruuray agtooda in la raaca waajib ayay ahayd maxaa yeelay mastarkii baa mida labada waxyi ilaahay bay ku yimaadeen midda lafdigiisa iyo macnihiisa oo ilaahay baa xaggiisa ka yimi midna macnihiisaoo maqsuudkaadaa ka yimi waqaayicda iyo dhacdooyinka arrintaa tusinayaana ee ijmaaxooda tusinayaana way fara badan tahay lama soo koobi karayo amsile iyo tusaalayaalla waxaan ka soo qaadanay buu leeyahy markaan adilada ka hadlayniyo sida loo kala tartiibinayo faqad ijtamaca almuslimuuna waxay ku kulmeen oo isku waafaqeen min cahdi nabiy sala allahu calayh wasalam waktigii nebiga laga soo bilaabo wa xataa yowmana haada maalinteeda laga soo gaaro calaa wujuubi laqdi qaadashay inay waajibta bilaxkaami la qaato aladdii taasoo jaa-ad bihaa sunnatu nawowiya sunaha nabiguu la yimid iyo wa daruratu rujuuci ilayha umnoqod markaa inay laga maarmaan tahay loo noqdo limacrifati alaxkaami asharciya axkaamta sharciga garashadeeda waalcamal iyo in lagu dhaqmo bimuqtadaahaa waxay markaa keensanayso famaa kaana saxaabatu may ahayn walaa man jaa bacdahum iyo kuwii dabadood yimi yufariquuna kuwa kala saara may ahayn bayna xukmin warada fi lqur'aani xukun qur'aan ku soo arorayo wa bayna xukmin waradad bihi sunna xukun ay sunna saartay may kala saari jirin faljamiicu dhammaan axkaamta qur'aan ku timiya kuwaa sunnaa ku yimid cindahum agtooda waajibulitibaaci raaciddeedu miday waajib tahay weeye lianna almasala waaxidu waxyullaahi weeye walwaqaa'icu daalla waqaaicdii dhacdada ka tusinaya calaa ijmaacin kasiiratu waay farabaato laa tuxsaa lama soo koobayo dakada amhila minhaa ayaana soo sheegnay cinda alkalaami cala aladilla markaan ka hadlaynay wa tartiibiha fi listidlaal haalisan almacquul waa waxa caqligalka ah habata bidaliil qaadici waxaa inoogu sugnaaday ana muxamedan sala allahu alay slam rasuulu llahi inuu yahay wa macna rasuulna waxa weeye huwa almuballiqu kaka soo gaarsiinaya min allahi ilahi xaggiisa wa muqtada aliimaani iimaanku wuxuu keensanayaa birisaalatihi la rumeeyey lusuuma aacatihi daacadiisa lusuumu daacatihi daacadiisa oo la laazimo walinqiyaadu lixukmi iyo xukmkiisa la hogaansamo waqabulu maa shay ilaa wa qabuulu maa shay in la aqbalo yatii bihi uu la yimaado wabiduni wa biduuni dalika kaa markaa la-aantii iyo sokadii laa yakuunu liliimaani bihi rumaynta nebiga la rumeeyo risaalisa macan macno ma yeelanayo walaa tutusawalaa tutusawar lama suuraysan maayo daacatullaahi ilaahay daacadiisa walinqiyaadu ilaa xukmi iyo xunkiisa loo hogaansamo maca almukhaalafati ayadoo li rasuulihi sala allah alay slam la khilaafayo wuxuu leeyahay xagga macquulka iyo caqligalkana haddii aynu ka eegno ayana wayna tusinaysaa inay masar tahay waayo wuxuu leeyahay daliil qaadic oo go-an waxaa sugnaaday nebi maxamed rasuulkiisa ergegiisii alle inuu yahay rasuul macnihiisuna waxa weeye waa kaa ilaahay xaggiisa laga soo diray ee ilaahay xaggiisa inaga soo gaadhsiinaya waxyigii iyo wixii loo soo dhiibay wuxuu keensanayaa markaa rumaynta risaaladiisa iyo rasuulnimadiisa la rumaynayaa dee in la adeeco oo xukunkiisa loo hoggaansamo wuxuu la yimina la aqbalo haddii aanay taasi jirin rumaynta la rumaynayaa macno ma leh waa rumaysanahay haddana addeeci maayo oo hogaansami maayo wuxuu leeyihi ma aqbali maayo iyo waa rumaysanahay isma garayaan ma rumaysid weeye markaa lana suuraysan kari maayo buu leeyahay ilaahay adeecitaankiisa iyo xukunkiisa hogaansankiisa iyadoo rasuulkiisa la khilaafsanyey waayo qofka rasuulka adeeca ilaahay buu adeecay waxaanu nebi maxamed ilaahay baa waxyooday markaa lama kala saari karayo saabata waxaa ku sugnaaday bidaliil qaaic daliilkii gore ana maxameda sala allahu alay slam rasuululahi inuu yahay wamahra rasuul wahuwa lmubaliqu kaga gaarsiinaya min allahi ilahi xaggiisa wa muqtada aliimaani iimaanka birisaalati la rumeeyana wuxuu keensanaya lazuumu taacatihi daacadiisao la laasimo walinqiyaadu xukmiya xukunkiisa la hogaansamo iyo wa qabuulu maa shay aqbalisa siyaati bihi u la yimaado wa biduuni kaa sokadii iyo la-aantii laa yakuunu liliimaani rumayn bihi nebigana rumeeya macnan wax macnii u sugnaan maayo walaa tutusawar lana suuraysan maayo daacatu llahi waiqyadla xukmi daacadiisa iyo ilaahay hogaansi xukunkiisa loo hogaansamo maca mukhaalafati ila rasuuli iyadoo rasuulkiisa la khilaafsan yahay lama suuraysanayo tasaa'ul waa isweydiin walaakin hal jamiicu maa shay dhammaantiisa daraca linabiyi ka soo maray sala allahu alay slam lahu hada almaqaam miyuu maqaamkaa leeyihi ay maqaamu lusuum litibaac walistidlaal bihi maqaamkaa in ay in la raaca laazim tahay iyo in la deliishado loo deliisha cala alxukmi sharciya am laa mise ma lahaa wa hal ma ahaaday maa sadara can nabiy sala allahu alay slam nebiga waxaa ka soo waraya yasluxu mid usubabaya an yakuuna masalan litashriic inuu noqdo am laa mise maya liljawaabi jawaabta anha calaa haadayni su-aalayn aan ka jawaabayno laabudda waxaa laga maarmaana min alkalaami hadal aan ka hadalnaa can anwaaci sunna sunnada noocyaalkeeda min xaysu maahiyatiha marka xagga maahiyadeed iyo ay daatiha laga eego uma alkalaam haddana in laga hadlo can anwaaciha noocyaalkeeda min xaysu wuruudiha ilayna sia innaga inoogu soo aroortay inoo soo gaadhay xaggaa marka laga eego waxa uu leeyahay sheekhu su-aal ayuu markaa soo dhigay wuxuu leeyahay waxaynu isweydiinaynaa waxa liyaaliye wixii nebi maxamed ka soo fulay miyay maqaamkaa wada leeyihiin wixii uu yidhi ama uu sameeyey dhammaantood iyo idilkood ma waxay leeyihin maqaamkaa in la raacana inay laasim tahay in la deliishadaa oo axaadada xukunka sharciga loo deliishadaana inay laasim tahay miyay wada leeyihiin mise qaarun baana qaarna ma laha waxaa liyaaliye waxaa nebiga ka soo fulaa miyuu u suubabaa dhammaantii inuu noqdo masalan litashriic mise maya wuxuu leeyahay kajawaabidda aan ka jawaabayno labadaa su-aalood waxa lagama maarmaan ah inaynu marka koowaad ka hadallo bal sunnuhu noocyada uu leeyahay min xaysu maahiyatiha min xaysu daatiha marka laf ahaanteeda iyo xag ahaanteeda loo ego inaan haddana ka hadalla anwaacda ay leedahay min xaysu wuruudiha inayna se innaga inoo soo gaadhay walaakiin hal jamiicu maa shay dhammaantiisa dare can inabiy sala allahu alayhi wasalam ka soo waray lahu miyuu sugnaaday hadal maqaamu maqaamkaasi bisu ey maqaamu nusuuli itibaac maqaamkaa inay laasimta in la raaco walistilaal bihi in la deliishado hal xukmi sharciyi loo deliisho amla mise ma laha wahal ma ahaaday maa istadara can inabiy sala allahu alay slam nabiga waxaa ka soo waray yasbaxu miduu suubabaya an yakuuna masala litashriic inuu noqdo am laa mise uma suubabo liljawaabi jawaabta calaa haadayni su-aale inaan ka jawaabayno laabudda waxaa laga maarmaana ah min alkalaami hadal can anwaaci sunna aan ka hadalna min xaysu maahiyatiha ay daatiha marka la eego uma alkalaami can anwaacihaa haddana laada noocyaalga min xaysu wuruudiha ilayna si inaga inagu soo aroortay anwaacu sunna min xaysu maahiyatiha waa noocyada sunnaha marka laga eega xagga mahiyadeed xaqiiqadeeda assunnatu sunadu min xaysu maahiyatiha marka laga yaha xagga maahiyada iyo xaqiiqadeeda daatiha tanqasimu waxay u qaybsamaysaa ilaa halaatati aqsaamin saddex qaybood ayay markaa u qaybsantaa waa midda koowaadee sunna qawliya wa sunna ficliya wa sunna taqriiriya saddexaasay u qaybsantaa sunno qowliya oo nebigu ku hadlay sunno ficliya oo uu nebigu sameeyey sunno taqriiri ah oo nebiga agtiisa inta lagu sameeyey uu ogaaday oo aanu diidin waa wuxuu sugay baa la odhanayaa anwaacu sunna min xaysu maahiyatiha assunnatu min xaysu maahiyatiha ay daatiha ah marka xagga laf ahaanteeda laga eego tanqasimu ilaa halaasati aqsaamin saddex qaybood ayay u qaybsamaysaa sunna qawliya sunna qawli wa sunna ficliya iyo sunne ficliyahoo loo nisbeeyey tabayn usunna taqriiriya iyo sunno sugid loo nisbeeyey awalan asunna alqawliya wa hiya iyadoo aqwaalu rasuuli sala allahu alayh wasalam waa hadallada rasuulka allatii hadalladaasoo qaalaha wii fii munaasabaatin mukhtalifa munaasabaad iskhilaafsan waaqraadin iyo ujeedooyin shataa kala tagsan wahiyo alatii waata yutlaqu calayhaa lagu idlaaqo ismu lxadiid magaca xadiida waata lagu ilaqa caadatan caada ahaan faidaa udliqa hada lism ismigaa marka ilaaqay xadiid la yidhaahdo tabaadara ila alfahmi fahmga waxa u degdegaya ana almaqsuuda bihi waxaa loo jeeda asuna alqawliya sunaha qawligaa fa hiya haddaba sunihii bihada alictibaari markaas sidaa loo ictibaariyo muraadifa lilafdi alxadiid waxay noqonaysaa fangasho ama mid la macnaa lafdiga xadiidka wayakuunu alakhiiru kan dambe xadiidku wuxuu noqonayaa khaasa mid ka khaasan min asunati bimacnaha alcaam sunnaha macnaheeda caamkaa marka loo hego wa maca hadaakaasi iyaduu jiro fa ina bacda alculamaa'i yajcalu macna alxadiidi wuxuu ka yeelaya ma usira cala nabiy sala allahu alay wasalam nebiga wixii laga soo guriyey ay maamusiba ileyh wixii loo tiiriyey oo min qowlin aw ficlin aw taqriirin ah wabihada almacnaa macnaana yakuunu lafdu lxadiisi wuxuu noqonayaa lafdiga xadiidku muraadifan mid markaa muraadif ahoo fangelaya lisunnati lilafdi sunna bimacnaha alcaam macnaheeda caamka wabihada alictibaari ayaa sama alimaam albukhaari kitaabahu shahiir bisaxiixi min alxadiid wuxuu ku magacaabay kii saxiixahaa ee xadiidka xadiidka kii saxiix ahaa maca anahu isagoo koobsaday calaa maa nusiba ila nabiy sala allahu alay slm wixii nabiga loo tiiriyey ee min aqwaalin hadalaad wa afcaalin iyo ficlaad wa taqriiraatin iyo taqriiraat iyo markaas sugitaana ah waxa uu leeyahay sheekhu sunnaha qawligaahi waa aqwaasha iyo hadallada nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi munaasabado iskhilaafsan iyo aqraad iyo ujeeddooyin iskhilaafsan hadallada uu u yidhi ee markaa nebiga ka soo baxay weeye waana ta lagu idlaaqa mararka qaarkood ismu lxadiidi caadatan mararka qaarkood baa markaa aqwaasha nebiga xadiid lagu idlaaqaa oo haddii ismigaa la idlaaqo xadiid la yidhaahdo waxaa fahanka markiibaa ku soo degdegaya in ujeeddadu ay tay sunnihii qawliga ahaa ee nebigu ku hadlay oo markaa sunnihii haddii ay noqoto in looga jeedo taa hadday noqoto waxaa looga jeedaa waxay noqonaysaa muraadiba lilafdi alxadiid lafdiga xadiidka ayay markaa muraadif ku noqonaysaa mutaraadif waa labada macno ee isbangala ee isku macnaha ayaa la yidhaahdaa misle marka qaarkood baa loo odhay waa cadfu taraadif waa laba eray oo isku midoo laysku cadfay ayaa la odhanaya kan dambe xadiidka ayaana markaa sunnaha ka khaasanaanayo sunnaha macnaheedii caamka ahayd marka lagu eego ee dee afcaashii iyo aqwaashii iyo taqardiba inay soo gelayaan macnaha caamkaas marka lagu eeg kara xadiidkaa markaa khaas noqonaya ayadoo ay taasi ba haddana culimmada qaarkood macnaha xadiidka waxay u wax la wixii nebiga loo tiiriyey ee ama hadal ha ahaado ama ficil ha ahaado ama taqriir iyo wuxuu sugay ha ahaado macnaha marka loo eegana lafdul xadiidku wuxuu muraadif u noqonayaa lafdigii sunnaha macnihiisa caamkaa marka lagu eego ayuu markaas muraadif u noqonayaa taa marka iyadoo la ictibaarinayo ictibaarkaa marka loo eego oo xadiid in looga jeedo wixii nebi maxamed laga soo guuriyey ee markaa isaga loo nisbeeyey saas daraaddeed baa imaamkan shahiirka ee caanka ah ee imaamu albukhaari kitaabkiisan saxiix albukhaariga wuxuu ku magacaabay asaxiix min alxadiid yacni xadiidkii rasuulka wixii ansaxay isaga oo haddana koobsanaya dee hadalladii iyo afcaashii iyo taqiiraadkii mid walba koobsanaya kitaabkiisii ayaa haddana asaxiix min alxadiid xadiidna markaa waxaa looga jeeda wixii nebi maxamed laga soo guriyey ama loo nusbeeyey ayaa loo jeeda macnaha caamkaa ayuu markaas yeelanayaa ah, walanaa sunnatu lqawliya wahiya aqwaali rasuuli sal allahu calayhi wasalam waa rasuulka hadalladiisii alladii taasoo qaalaha uu yidhi fii munaasabaatin munaasabado mukhtalifa iskhilaafsan waqraadin iyo ujeeddooyin shataa kala tagsan oo iskhilaafsan wahiy alatii waata yudlaqu calayha lagu idlaaqo ee la yidhaahdo ismu lxadiidi caada magaca xadiid baa inta badan la yidhaahdaa oo sunnaha qawliga xadiidka marka xadiid la idlaaqa ayadaa mararka qaarkood looga jeedaa fa idaa udliqa hada lismu ismiga marka la idlaaqa xadiida tabaadara ila alfahmi fahmga waxa u degdegayaa ana almaqsuuda bi waxaa la jeeda asuna alqawliya inuu yahay fa hiya alictibaari sunaha le fa idaa hada lismu oo sunaha ah tabaadana ila alfahmi waxa u degdhigaya ana almaqsuuda biha asuna alqowliya fahiya markaas sunnihii bihada alictibaari muraadifa bay noqonaysaa mid fangalaysa lilafdi alxadiis lafdiga xadiis wayakuunu alakhiiru kan dambe wuxuu noqonaa khasa in xadiis mid ka khaasan oo ka kooban min asunati sunnaha bimacnaha alcaam marka macnaheeda caamkaa loo eego wamaca haada kaala jirkiisa iyadoo kaasee uu jiro faina bacda alfuqahaa faina bacda alculamaa yajcalu macna alxadiidi wuxuu ka yeelaa u ka dhigaa ma usila cani nabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga wixii laga soo guriyey ee maa nusiba ilayhi nebiga wixii loo tiriya min qowlin hadala aw ficlin aw taqriirin ah wa bihada almacnaa yakuunu wuxuu noqonaya lafdulxadiidi muraadifan mid fangalaya lilafdi sunna bimacnaha alcaam macnaheedii caamkaa marka loo ego wbihada الاctibaar ayaa sama alimamu الbukhaariy kitaabahu shahiid wuxuu ku magacaabay bisaxiixi min alxadiid maca anahu isagoo istamala koobsaday kitaabkaasi calaa maa nusiba ila nabiy sala allahu alayh wasalam nebiga wixii loo tiiriyey oo min aqwaalin hadalaa wa afcaali ficla wa taqriiraatin iyo taqriiraad iyo wixii markaas uu sugay ah wallahu aclam halkaa inoogu joogo